alxamdu lilaahi رب العالمين sala allahu wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi وصحبه saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii sagaal iyo tobnaad ee ka mida ah kitaabkii cumdat alaxkaam fii macaalimi alxalaali waalxaraam oo iska lahaa alxaafid cabdulqani almaqdesi raximahu llahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa darsigeennu caaway kitaabu zakaat sakada ayuu halkan kaga warramayaa wuxuu meeshaan ku sheegi doonaa musanifku raxmatullaahi calayhi sideed xadiid buu meeshaan ku sheegi doonaa musanifku raxmatullaahi calayhi sideed xadiid si fiican sideed xadiid buu ku sheegi doonaa baabkan zakada guud ahaan zakada luqada marka laga hadlayo waxaa loo yaqaanaa annamaa-u watadhiir shaygu inuu kobco daahirnimona waa loo isticmaalaa ayib sababtoo ah maalka marka sakada laga bixiyo wuu kobcaayo wuu bataa qofkii bixiyey meel uusan dareemayn baa laga yaabaa inuu ka bato ilaahay barake ka geliyo ama si uu u dareemayaba labadaba ilaahay u barakeeyo sidaa awgeed baa nabigan u tilmaamay maa naqasa sadaqun min maal maalun min sadaqa xoolo sadaqa ku nusqaamaa ma ay jiraan xadiidkii muslim ayib ilaahay agtiisana wuu ka badanayaa oo qiimo ayuu ka yeelanayaa iyo daahirnimo taasi waa qodob marka waxay culimmadu isweydiiyaan sakada maxaa saka loogu magacaabay waxay leeyihiin qofkii sakada bixiyey ayay dahiraysaa sakaduyoo xumaha ayay ka dahiraysaa xoolihii uu ka bixiyeyna way dahiraysaa asaga laftirkiisana markhaati bay u noqonayaan iimaankiisa iyo inuusan bakhiil ahayn ayib sharciga marka laga hadlahayo zaka waxay u isticmaalaan culimmadiio u yaqaanaan waa in la bixiyo ama magacuu leeyahay waxaa la bixinayo xoolaha laga bixinahayo ayib dee nisaab iyo qadar loogu talagalana markaas ay leeyihiin xikmadda loo sharci loo sharciyeeyey sakada waxaa weeye qofka baahan baahidiisa in la owdo kan waxaystana daahir uu noqdo ilaahina ajarka uu u laalaabo subxaana wa tacaala sidaas weeyaan kitaabu zakaati zakada kitaabkeedii ayuu u baab yahay zakada kitaabkeedii can cabdillaahi bni cabaasin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama limucaadi bni jabalin mucaadi ibnu jabal buu wuxuu ku yidhi xiina waqtigii bacada nebigu uu diray hum mucaad ilal yamani yaman xaggeeda uu u diray baa nebigu mucaad wuxuu ku yidhi innaka adigu mucaadow sata'tii waxaad u tegi doontaa qowman qolo qolyahaasoo ahla kitaabin ahlu kitaaba waa yuhuudda iyo kiristaanka ahlu kitaab loo yaqaana yaa ahlal haddaad qur-aankai ku aragtid waa iyo kiristaanka fa idaa goortii ji'ta aad u tegtid hum ayaga fadcu ugu yeer hum ayaga ilaa an yashhaduu inay qiraan an laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu alla maahane wa anna muxameda nebi muxammedna rasuulullaahi ilaahay kuu soo dirsaday inuu yahay inay qiraan ugu yeer fa in hum ayagu ataacuu hadday kaa yeelaan laka adiga bidaalika arrinkaas oo towxiidkii ay qirtaan fa akhbir waxaad ogeysiisaayoo u sheegtaa hum ayaga anna allaaha alle qad farada inuu ku waajib yeelay calayhim dushooda khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin maalin kasta la tukanaya iyo waleylatin habeen kasta fa inhum ayagu ataacuu hadday kugu adeecaan laka adiga bidaalika arrinkaas fa akhbir waxaad u sheegtaa hum ayaga annallaaha alle qad farada inuu ku waajib yeelay calayhim dushooda sadaqatan sadaqo sadaqadaasoo tu'khadu la qaadayo min aqniyaa'ihim kuwooda waxaysta oo fa turaddu loo celinaya calaa fuqaraa'ihim kuwooda baahan ee saboolka waxba haysan fa inhum ayagu ataacuu hadday kaa yeelaan laka adiga bidaalika arrinkaas fa iyaaka adigaya waxaan idiin kala digayaa wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa fiicfiican wattaqi iska ilaali dacwatalmadluumi kan laga gardaran yahay habaarkiisa fa innahu amar yashaaniye laysa ma ahan baynahaa baryadaas iyo wa baynallaahi alle dhexdiisa xijaabun wax astura oo macnaheedu u yahay qofka laga gardaran yahay hadduu ilaahay kugu dacweeyo isla markaba dacwadiisi waa la aqbalaya ayib xadiidkani waa xadiid aada u weyn oo cadiim ah wuxuuna xadiidkani ina tusinayaa musanifku meesha u keenay inuu u deliishado sakadu inay waajib tahay arrinkaa asagaana waa biyo kama dhibcaan sakadu waa waajib asal ahaan qofkii wujuubkeeda diidana wuu ku gaaloobayaa inkira taasi waa qodob ee mucaadi ibnu jabal markuu nebigu dirayey yemanna u dirayey intaan ka arkay culummadu dhowr qowl bay isugu khilaafsan yihiin taariikh ahaan qolyo waxay leeyihiin sanadkii sagaalaad ee hijriga ayuu ahaa qolyana waxay waana markii nebigu uu ka soo noqday tabuuk qolyana waxay leeyihiin sanadkii sideedaad buu ahaayo waa sanadkii caamulfatxi qolyana halkaasay mareen qolyo culummada ka midana meelo kale ayay mareen meelo kale ayay mareen sideedaad iyo sagaalaad iyo tobnaad intaba waa lagu sheega saddexdaa ra'yiba way jiraan kay dooniba haa noqotee waa wakhti dambe oo nebigu uu soo hijrooday oo axkaamtii sharciga in badan oo ka mida la jireeyey marka nebigu uu mucaad dirayo oo yeman u dirayo yeman waxaa haysta markaa dowlad kiristaana saan horay usoo marray dowlad kiristaana ayaa haysatay ninkii najaashi yahaa iisoo garan maysay inay xabasho haysteen yemanna dowlad kiristaana ka jirtay markaasoo ka dhisnayd oo dowlad ahlu kitaaba ah xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa dhowr qodob arkaanul islaamku waa shan saan kitaabtii hore kusoo marray towxiidka iyo salaada iyo zakada iyo soonka iyo xajka soo shantaa ma ahayn saddex ka mid oo xadiidku sheega ilaa an yashhaduu an laa ilaha illa allahu wa anna muxamadan rasuululahi waa kow kan labaadna waxa weeye shanta salaadood tan saddexaadna waxa weeye waa zakada maxaa dhiman xajkii iyo xajkii iyo soonkii xageebay jiraan culammada qaar waxay yidhahdeen markaas weli lama sharciyeyn sidaa sawaabka way joogeen oo xilli waxa weya la sharciyeyey ahayd baan ka wadaa xilli la sharciyey sanadkii sideedaad iyo sagaalaad iyo tobnaad kii la yidhaahdaba xajka iyo waxa weeya soomku waqti ay mashruuc ahaayeen oo lasoo dejiyey axkaamtooday ahayd culimmada gobol ka mid ah waxay leeyihiin acmaasha dadku ay samaynayaan oo ay la imaanayaan ayaa qaybsanto sakada iyo waxaan ka wadaa salaada iyo tawxiidka salaada iyo tawxiidka iyo sakada saddexdan meesha lagu sheegay waxaa ka imaanaya camalka qofku uu samaynayo ictiqaad oo shahaadadii ah camal ictiqaadi oo qalbiga ka imaanayo qalbiga kasoo go-ayo kabacdina aad ku dhawaaqaysa iyo camal jirka laga sameeya sida salaadoo kaleeto waa labo iyo wax maal in la bixiyo u baahan maal in la bixiyo u baahan waa sida zakadii oo kaleeto sida sakadii oo kaleeto mar hadday sidaa tahay xajkii iyo soonku labaduba waxay soo gudagelayaan acmaashaasi dimin ahaan usoo gudagelayaan dee wax lagu dhawaaqo iyo wax la aamino iyo wax xubnaha laga sameeyo intiba salaadii iyo tawxiidkii hadday noqdeen iyo iyo iyo zakadii xajkuna dee acmaal wuxuu ahaa badaniya maaliya jirkaagiina xajkaaad la aadaysaa xoolahaagiina waad ku aadaysaa soomkuna wuxuu ahaa inaad af haysatid oo waxyaalaha muftiraadka aad ka af haysatid midda kale towxiidka dadka marka loogu baaqaya gaalada ah asal marka hore towxiidka loo bandhigaa salaada lagu xujiyaa sakada lagu xujiyaa inaha marku soo qirta salaadii soonkii iyo xajku waa u fuudaanayaanba sababtu waxa weeye qof gaal aho ilaahay cid aan ahayn ilaahnimo u aaminsan ama ilaahay cid kale ku feer wada inuu ilaahay keliga caabuda marka hore ku adag tahayba hadduuba taa ka soo foqay inuu xaj aadaa waa u fuudaanaysaa inuu soomana waa u fuudaan xoolaha aadamaha naftu aad bay u jecesha xoolihii naftu ay jecleedba hadduu quray inuu bixiyo inuu xajka ku bixiyo hadhowna waa waa sahlanta waa sahlanta salaad maalinkii shan jeer soo noqonayso qofkii hadduuba qaabiladay oo ogolaaday subaxiibuu tukan oo duhurkiibuu tukan oo casarkiibuu tukan oo maqribkiibuu tukan oo ceshihiibuu tukan oo intaas inuu ku qanacsan yahay inuu hadhow soomana waa u fuudaanaysa marka kuwaanaa ka culus sidaasaa looga tegayo hadduu kuwaan la qabsaday inta kalena wuu la imaanaya taasi waa qodob wuxuu xadiidkuna tusinayaa haddii qof aad meel u diray sidood rabtid arday inaad dirto tiraahdid ardaada ka mida qof aad waxbartay orod meeshaas ama tuuladaas ama magaaladaa dadkeeda waxbar curfiga iyo dhaqanka iyo caadada meesha ka jirta ardaygu inuu garanayo arday aan waxba la socon inta kitaab kaa dhegaysa hadaad tiraada meel aad meesha dadka caadaadkooda iyo dhaqankoodana uusan aqoon iska dhex galo waxaa laga yaabaa hadalkiisa xataa intuu qayba ku hadla asagoo caad u haysa in dhib ka soo gaaro sidaa ogeed baa nabigeena ma ahlu kitaab aad u tagaysaa ahlu kitaabku waa maxay waa dad diimihii hore wax kasoo gaaray aqoon bay lahaayeen shubahaad bay wataan waa inuu u diyaar garoobo aqoonteeda iyo cilmigeeda uu yeesho taana xadiidku inoo faaideyn fuqarada in la caawiyo iyo masaakiinta xadiidku wayna tusin dadka aqniyada ah inay wax la baxaan oo zakada bixiyaan xadiidku wayna tusin dacwadu say u kala horeyso in loo kala hormariyo oo qofka maxaa lagu bilaabaya marka ugu horraysa tawxiidka iyo salaada adoon qofkii tawxiidkiiba kala hadlayn salaadtu ka odhan maysi gaal haddaa u timaadid adeer sigaarka iska daa haddaad ku tiraahdi maxaa sigaara ilaahayba ma yaqaani marka hore ilaahay kala hada kabacdi furuucda u soo deg taasina waa qodob xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey in la iska ilaaliyo qofka in la dulmiyo iska ilaali gaal iyo muslim kuu doonay ha noqdo weligaa qofna ha dulmin haddaad qof dulmidid oo qof aad gardaraysatid oo uu ilaahay kugu dacwooyo oo ku habaaro habaarkuu kugu dhacaya xataa gaal ha noqdo qof xun ha noqdo sidaa ogeed buu nabigu leeyahy wa iyaaka wa dacwat almadluum haa wataqi dacwat almadluum qofka laga gardaran yahay habaarkiisa iska ilaali wuxuu nebigu tilmaamay dadku hadday salaadii iyo zakadii iyo xaj iyo iyo tawxiidkiiba la yimaadaan sakada dowladdu ay diraysa dadkeedo ay leeyihiin sakada dadka ka soo aruuriya dadka xoolaha neefka ugu qurux badan lagama qaado karaa'imul amwaal waxa weeye waa xoolaha qofkan uu haysta qeyb qeybta ugu wanaagsan hadday noqoto xagga lacagta iyo qaymaha hadday noqoto xagga caanabadnida hadday noqoto jamaalka iyo quruxda xagga neef qora uu yahay oo baxdayo aada u wanaagsan hadduu yahay xagga hilib banaanta oo neef hilib badan u yahay dadka qaarba sibay xoolaha u intifaacsadaan maalan dad baa xoolaha waxay ka fiiriyaan xagga caanaha caanahay u baahan yihiin waa karaa'imul amwaal dad baa waxay xoolaha ka fiirinahayaan xagga qoorta iyo quruxda waa karaa'imul amwaal dad baa waxay ka fiirinayaan xagga hilibka oo xoolihii waxaa loo baahanya in la qasho karaa'imul amwaal dad baa waxay ka fiirinayaan xagga dhogorta dhogorta waa la intifaacsadaa xoolaha suuf weeyaan suuf wax badan baa laga sameeyaa karaa'imul marka haddaad neefka intaad dadka xoolihiisa isha marisay kii ka dhaqaaqaya aad ka kaxaysata oo isha kula raaco inkaar alla kugu ri dawladdu igu awood sheeganahaya maanta inta hashii xoolaha ka dhaqaaqaysa uga kaxaysta qalaf inkaarta kugu dhacaysa iska ilaali marka ilaahay iyo taas cidna uma dhaxayso toos baa loo aqbalaya dadka fuqaradaana hawshooda si gooniya in looga warqabo laga dardaarmo taana xadiidku wna tusinaya dowladdu inay dad dirto dadka sakada ka soo aruuriya xadiidku wayna tusinaya can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullahi rasuulka allah wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam laysa ma ahaan fii maa shaygii duuna khamsi khamsi awaaqin shan rati rar wixii ka yar oo xoolo ah sadaqatun sadaqa ma ahaan walaa fii maa duuna khamsi duudin shan neef oo geela ah wixii ka yarna sadaqatun sadaqa ma ahaanin walaa fi ma duuna khamsati awaaqi awsuqin tii horaan khalday laysa ma ahan fii maa shaygii duuna khamsi awaaqin shan wiqyadood wixii ka yar waa sheegi doonaa sadaqatu sadaqa ma ahan walaa fii maa duuna khamsi duudin shan neefoo geela wixii ka yarha sadaqatun sadaqa ma ahaanin walaa fii maa duuna khamsati awsuqin shan rati rar wixii ka yarna sadaqatun sadaqa ma ahaanin xadiidkani wuxuu ka warramayaa waxyaalaha zakadu ay ka waajibto dee dadka qani aqniyada in wax laga rabo fuqaradana la siinayo waa soo mar waxaa lagu leeyahay shan uuqiyadood wixii ka yar iyo shan neefoo wixii ka yar iyo shan rantirar wixii ka yar intaa midna saka lagama rabo xoolihii haddii layay sakaa laga bixinayaa lacagta maaqaa laga bixinayaa wuxuu xadiidku sheegay fii duuna khamsi awaaqin waa jamcu uqiya uqiyaduna waxa weeye waa afartan dirham afartan dirham marka waxaa laga wadaa afartan dirham baa uqiyada laga wadaa marka shan wuqiyadood wixii ka yar zaka laga raba waa xaggii lacagta walaa fii maa khamsi duuna khamsi duudin duudin waa geela shan neefoo geela haddaad haysatid wax ka yar wax ka yar maxay noqon karaa shan afar saddex labo hal intaa midnaysanka lagama rabo geelaagu hadduu hal yahay lagaama rabo laba neef haddaad leedahay lagaama rabo saddex neef haddaad leedahay lagaama rabo afar neef haddaad leedahay lagaama rabo shan neef maalinkuu gaaraa lagaa raba shan neef markuu gaaro geelu hal iska bixin mayse neef aryaad ka bixinaysa geelaagu markuu shan yahay shantu waa kuu joogayaan laakiin neef ari ah ama qaymihiis ayaad saka ahaan u bixinaysa markuu geelu shan gaaro sanadna uu ka soo wareego qodobka ma la fahma wax mushkila male ama lacag ahaan baad u bixin intaad neef ariya qaymaysid ama neef ariyaa laftirkiisa baad bixinaysa geelaagu markuu shan gaara saka ka waajibta wixii shan neefoo geela ka yar saka kama waajibayso ayib walaa fii maa duuna khamsati awsuqin awsiqana waxaa laga wadaa waa shan kiintaal shan rati rar xoolaha juwaanada iyo kiintaallada raashinka aya la saaro raashinku markuu badan yaho shan kiintaal iyo meelaha u gaaro wixii intaa ka yar asagana seke lagama rabo isagana seke lagama rabo taasuu marka xadiidku iyuu ka warramayaa saddexdaa masalaba waa saddex masalo oo muhim ah saddexdaa masaleba waa saddex masalo oo muhim ah laysa ma ahan fiimaa shaygii duuna khamsi awaaqin shan wiqiyadood wax ka yar sadaqatun saka ma ahan jamcu wiqiyatin wiqiyaduna waa afartan dirham walaa fii maa duuna khamsi duudin shan neefoo geela wixii ka yarna sadaqatun zaka ma ahaan zaka lagama rabo walaa fii duuna khamsati awsuqin shan kiintaal ama shan ratiraar wixii ka yarna sadaqatun sadaqa ma ahaan oo saka la yskama rabo can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu sosaydii qori maayo anna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laysa ma ahaan calal muslimi qofka muslimkaa dushii fii cabdihi addoonkiisa walaa farasihi iyo faraskiisa midna sadaqatun saka ma ahaan wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ahaa ilaa sakaatulfitri sakaatulfitriga ma ahan oo fi raqiiqi addoommada laga bixinayo xadiidku wuxuu ka hadlayaa waxaa weeye waxa la diidayo waa zakaatul lamwaal waxaa kala jira zakaatu lfitri iyo zakaatul lamwaal zakaatul lamwaal waa xoolaan hadda soo maraynay ariga sakada laga bixinayo geela sakada laga bixinayo lacagta sakada laga bixinayo taas marka waxaa loo yaqaana zakaatul amwaal zakada laga hadlaayo halkan waxaa weeye lfitriga rabadaanka markay tahay zakada laga bixiyo soomaad arag baa waxaa lagu leeyahay faraskaaga iyo addoonkaaga midna lagama rabo waxa weeyaan xoolahaas waxa weeyaan lagama rabo seke lagama rabo oo wuxuu leey laysa cala almuslimi fi cabdihi walaa farasihi sadaqatun faraskaaga sadaqa lagama rabo addoonkana sadaqa lagama rabo laakiin maxaa lagaa rabaa ilaa zakaata alfitri fi raqiiq zakaatulfitriga bisha rabadaan markii la gaaro waa lagaa rabaa addoonka zakaatulfitrigaas looma yaqaano bisha rabadaan la bixiyo dhowrka kiilo raashinka oo masaakiinta la siinayo adoonkii kuu joogay waad ka bixinaysaa sakaatulfitriga laakiin sakaatul maalkii odhan maysa boqol addoon baa ii joogto aan ka sakaynaya may shan addoon baa ii joogto aan ka sakaynaya may zakaatul ayib laakiin wixii curuudu tijaara ah waa lagaga waxa weeyaan markaas ayada waa lagaga sakaynaya addoommadii hadday yihiin addoomma aad ku ganacsatid faras fardaha aad ku ganacsatid qaymihii ayaga ka soo xaroodoo lacagtahabaad lacag ahaan uga sakaynaysaa lacagtaasaad lacag ahaan uga sakaynaysaa laysa ma ahan cala lmuslimi qofka muslimka dushii fi cabdihi addoonkiisa dushiisa walaa farasihi iyo faraskiisa sadaqatun sadaqa ma ahanin ilaa wixii fi curuudu tijaaro aho xoolaha la ganacsanaya iyo addoommada lasoo ruro wixii lacagoo laga helo waa laga bixin markaa wa fii lafdin lafdi kale wuxuu ahaa ilaa zakaata alfitri zakaata alfitri iyo zakaatulfitri labadaba la odhan karaa ilaa zakaatulfitri zakaatulfitriga maahane oo fi raqiiqa addoommada dhexdeeda ahaatay abu daawuud baa qaybtaa wariyey can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi alcajmaa'u mayeeraanku waxa ay dishay mayeeraan waa xoolaha ariga iyo geela iyo waxyaa la midka ah lo-day jubaarun waa hadur walbi'ru ceelku wuxuu uu dilayoo ceelka ku dhacayna jubaarun waa hudur iyo wax kaso hadur iyo wax kasoo qaad wax kasoo qaad ma leh walmacdinu waxyaalaha macaadinta ah oo meelaha lagu aasay wixii ku dhintana jubaarun waa hadur wa fi duugaaleedkana dhexdiisa waxaa ahaaday alkhumusu khumus baa ahaaday shan meelood oo meel aljubaaru waxa weeye alhadru hadurka weeye alladii kaasoo laa shay a wax ka soo qaad la yidhahdaa fiihi dhexdiisa usan ku sugnaan waalcajmaa'una addaabatu waa xayawaanka albahiimo ee mayeeraanka ah ee mayeeraanka aan waxba garanayn xadiidku wuxuu ka hadlahayaa xoolahaagu waxii ay dilaan mag ma wax ka soo qaad ma leh male faan qodobka alcajmaa'u waa ariga iyo geela iyo lo wixii ay dilaan jubaarun waxa laga wada waa hadur oo wax ka soo qaad ma leh kow walbi'ru jubaar ceelku wixii ku dhaca ceel intaad qoday meel xafidanoo wanaagsanna aad ka qoday meeshiisii meeshii ceelsha loogu talagalay ku yaalay qofkii ku dhaca ceelkaagii aad qoday baa qof iga dhintay magtiisii isima jirto isagana waa hadur wax ka soo qaad ma macdin waxa weeye dee waxaad aragteen meelo la yidhahda macaadin iyo dahab iyo waxba laga baara soomaad aragoo dhagaxyada iyo buuraha iyo dad inta aad wax ka baara meel haddaad tidhaahdeed macdan baan ka baarahayaado aad qodido meeshii macdintii wixii ay kugu soo dumaan aad baaraysa inaa hadhow qofkii yidhahdo qofkaygii baa meeshaadii halkaas ahayd ku dhintay ee isi magtiisa maya ayana wa fi al-khums rikaaska waxaa loo yaqaanaa meel baad soo degtay maalan xaafadan isliyo kale ad soo dadka waa tusaale ahaan gaalaa deganaan jirtay waa ka guureen waxaad u timid marka xoola hantiyahoo meel ku aasan baad u timid oo tiradii ka batay xoolaha noocaasa rikaazi loo yaqaana dafnuljaahili baa loo yaqana wixii jaahiliga iyo dadkii gaaladaha ay meesha ku aaseen oo uga tageen oo aad la soo baxday markaad saa u heshid shan meelood baad inta ka dhigtid baad meel ka mid a ah ka bixinaysaa khumus kaasaa laga wadaa meel isla marka sanad inuu kasoo wareega xataa laazim aha isla markaba qayb ka mida eh, qayb ka a shantaasaad bixinaysa inta shan u bixisa shan shan qaybood ka dhigtay ayib xayawaanka aada leedahay sida geela iyo ariga iyo lo-da haddii uu dad xoolahood baabi'iyo beeradaad leeyihiin buu daaqay qof buu ku tuntay oo dilay ama waxa weeye qof buu dilay ama xooluhu waxyeeleeye waxba lagaama raba adiga laakiin waa goorma waa xoolahaas haddaad ka taxadartay maalan xoolihiioo maalin meel kuu daaqaya meeshii ay kuu daaqi jireen ay kuu daaqayaan baa rartigaagi iyo rati kale inta dagaalameen buu mid kala dilay waxba laguma haysto habeenkii baad geeli soo xaraysatay xero fiican baad ku xaraysatay mid ka mid a ah fakadoo cararay awooddaada waa wax ka baxsan birig waad gaari weyday qof buu kusii tuntay laguma haysto laakiin dayac xaggaaga ka yimid xoolahaagu hadday dadka wax ku yeelayaan ama dadka hantidooda adaa lagu haysta xoolahaaga ma ilaashatid ma dayactiratid ma dhowratid dadka beerahoodii baad ku fasaxday beerahoodii iyo guryahoodii bay daaqeen marka sabix baa lagu leeyahy adaa xoolahaaga dayactiran waaye adaa xoolahaaga dayactiran waaye saasaa lagu odhanaya marka alcajmaa'u mayeeraanka waa xoolaha dee ma hadlaan dee ariga iyo geela iyo looda wixii ay dilaanu jabaarun waa hadur wax ka soo qaad male weeye wax laga soo qaadaya ma leh waa kow walbi'ru ceelku wuxuu dilo oo ceelku shee wuxuu dila waa lagu dhaca laakiin ceel hadii aad ka qodid masaajidkii iyo meeshay dadku wax ku akhrisanayeen haddaad ceel inta ka qodid ay afka u banayso qof ku dhaco oo la tiraahda eh, eh, cumduhu ku yaala xadiidkaana arkay ma lagaa yeelayo ceelku meel xadidan oo caadiyo loogu talagalay waa inaad ka qodid laamigii dadku ay marayeen bartankiisaad ka qoday dad baa ku daatay iska bix baa lagu leeyay godkaan adaa dadka meesha uga qore uga qoday marka ceelka dadkii ku daatay iyo xoolihii ku daatayna ayagana jubaarun waa haduro wax ka soo qaad ma leh kow walmacdinu godgaaleedka jubaarun hadl weeye ama waxa weye macdintu waa macaadintii iyo waxyaalihii wanaagsanaa cambarkii iyo luulkii iyo jawhartii dhulka lagala soo baxayo macaadinta ahayd taasaa laga wadaa wixii marka macdin ahaay oo la soo qodayey dadkii ku daatay ama wax ku noqday ayagana jubaarun waa hadur wa firikaazi duugta ama waxa weeyaan xoolaha gaaladu ay meel ku qariyeen oo la soo saaray dhexdiisa waxaaday al khumusu shan oo meel aljubaaru waxa weeye alhadru waa waxaan wax kasoo qaadka alladii kaasoo laa shay a wax la yidhaha shay ah fiihi dhexdiisa uusan ku sugnayn walcajmaa'una addaabatu lbahiimu waa xoolaha mayeeraanka oan hadlaynin marka rikaaska waxaa laga rabaa khumus shan meelood oo meel can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi bacatha wuu diray rasuulullaahi rasuulka alle sala allahu caleyhi wasalama cumara cumar buu u diray cala sadaqati sadaqada dusheeda inuu dadka ka soo aruuriyo inuu sadaqada dadka ka soo aruuriyo buu nebigu cumar u dira cumar marka sadaqadii buu soo aruuriya waa keena fa qiila nebiga waxaa lagu yidhi sala allahu calayhi wasalama manaca waxaa diiday sakadii ibnu jamiilin ina jamiil iyo wa khaalidu bnu waliidin khaalid bnu lwaliidi khaalidkiina waliid ahaa iyo walcabaasu cabaas camu rasuulilaahi rasuulka alla adeerki ah sal lla alay slam maaqa nin wey ibnu jamiil kow khaalid bnu waliid labo iyo cabaaso rasuulka adeerkii ah nabi allow saddexdaa nin baa aniga sakadii ii diidayb dadka kale sakada waa ka soo arooriyey fa qaala wuxuu yidhi rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam maa yanqimu ma noo dhibsanayo noogu diidi maaye ibnu jamiilin ina jamiil ilaa an kaana inuu ahaa maahane faqiiran sabool baahan fa aqnaa waxaa qani ka dhigay hu asaga allaahu alle wa amaa khaalidun khaalid fa innakum idinku tadlimuuna waad ka gerdaran tihiin khaalidan khaalid qad ixtabasa miyuudin qorya mise waqad yaa waqad ixtabasa wuu waqfay adraacahu adaraacahu cambuurbireedyadiisii iyo wa actaadahu iyo saanadiisiiba waa qalabkii dagaalka diyaargarowgiisii fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisuu ku waqfay wa ama alcabaasu cabbaas fa hiya ayadu waa sakadiiye calaya dusheeday ahaatay wa midluhaa iyadoo kaleetana dusheeday ahaatay uma qaala wuxuu yihi nebigu yaa cumaru cumarow amaa shacarta miyaadan dareemin anna cama arajuli ninka adeerki sinwu abiihi aabbihii oo kaleeto inuu yahay sin wu ay mithlu wey mithlu abihi adeer kuwa aabbahoo kaleeto xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey dhowr qodob koow waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda muslimiinta maamulaya inuu sakawaadka dadka dad ka soo aruuriya u diray sida cumarba nebigu u diray uu yidhi sakada soo aruuri kow dadkaa sakada loo dirayaa inay noqdaan dad aaminiin ah ee lagu kalsoon yahay labo faqiirka faqiirnimo soo maray kabacdina ilaahay faqrigii uu ka saaroo helay nicmada ilaahay uu u galay in la xasuusiyo oo la yidhahdo si ibnu jamiilow faqiir baad ahayd ilahay baana wax ku siiyey markastoo tirahda wax bixi faqrig baad soo xasuun wallahi hadda ka hor baan silcsanay haddaan wax iska bixiyo sideedi baan ku noqonaya inaa istirahdaa laga yaaba qofkii khayrka iyo wanaagga diida in la canaanto xadiidku waa inoo faa'iideeyo waan ka qaadanaynaa taasina waa qodob xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideynaya waxaa ka mid ah dadka cumaasha ah ee kuu shaqaynaya shaqada kuu haya waxa ay khalad iyo dulmi gelayaan in loo sheego la yihahdo hebel waad ka khaldantihiin iska daayi ah, dukaankaad ka shaqaynaysay meel baad ka shaqaynaysay maamulaad tahay marka hadhow baa waxa laguu soo gudbiyay cabashooyin hebel baa waxaa sameeyey hebel wixii ay kuu soo baxday inay ku khaldan yihiin idinkaa ka khaldane hebel iska daaya ku dheh waxaa kaloo xadiidku inoo faa'ideynaya ninka madaxweynaha inay bannaan tahay dad ay sakadu ku waajibtay oo xoolo leh ayagoo sakadii iska bixin kara inuu xoolihii ka bixin kara asagu sakadiisa adoo saka kugu waajibtay oo xoolaa leh inaan anigu bixin karo xoolaha inaan oran karo wixii kugu waajiba anaa kaa bixinaya sida nebigu waa cabbaas uu uga bixiyey calayhi salaatu wasalaam marka madaxweynuhu raciyadiisa iyo shacabkiisa qeyb ka mid ah wuu ka qaadi karaa sakada cabaas ibnu cabdilmutalib fadliga uu leeyahay ayuu inoo faa'iideyn maadaamuu rasuulka adeerkiisna yahay rasuulkuna sakada ka qaaday khaalid ibnu waliid fadliga uu leeyahay saddexdaa nin ee wax diiday midu waa ibnu jamiil manaca bnu jamiilin ina jamiil ayaa diiday magaciisa la isku khilaafo qolyo waxay leeyihiin cabdullaahi baa la yidhahdaa qolyo magacyo kale ku sheegeen waxaa kaloo la isku khilaafay ma munaafiq buu ahaa mise qof caadi u ahaa qolyaha waxay leeyihin ninkaan munaafiq buu ahaa kabacdina waa ka toobad keena qolyana waxay leeyihin munaafiq buu ahaayo oo sidiisuu munaafiq u ahaaba ilahay baa ka warqaba laakiin nebigu munaafiqnimo kuma eedayne inuu faqiir ahaa kabacdina ilahay u waxsiiyey buu waxa weeyaan ku eedeeyey taasna uu wax u diidayo xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iday oon ka qaadanaynaa khaalid ibnu weliid nebigu wuxuu waa ka gardarantiin waa maxay sekadu qof waxay say ku waajibtaa soo maaha cambuurbireedyadiisii iyo qalabkii saanadoo lagu dagaalami laha wuxuu hayeyba waa waqfo dar ilahi buu waqfo waaba bixiyeyba ninaan waxba haysan markuu wuxuu haystayba waqfay oo fii sabiililahi u bixiyey baad u odhanaysaan sekaan ku rabnaay waxbuu noo diida marka waa ka khaldan ka leexduu nebigu yihi sala allau alayhi wasalam wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey adeerka ninka aabba in la odhan karo adeerkaa aabba waa la odhan karaa qur-aanka kariimkana wuu sheegay ee suuratulbaqara nabiyullaahi yacquub markuu dhibanayay wiilashiisuu la dardaarmo su-aal buu weydiiyey maa tacbuduuna min bi gadaashay maxaad caabudaysaan nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika waxaan caabudaynaa ilaahaagii adiga iyo aabbayaashaaba aabbayaashuu sheegay marka maxaa ka mid aha carruurtu sheegeen ibraahiima wa ismaaciila u fiiri marka yacquub bay waxay leeyihiin aabbayaashaa ilaahoodaan caabudayna yacquub waxaa dhalay isxaaq yaa kaloo meesha lagu sheega ismaaciil iyo yacquub waa walaalo ismaaciil iyo waxaan ka wadaa isxaaq ismaaciil iyo isxaaq waa walaalo waa ilmo ibraahim marka ilmo yacquub waxay leeyihiin adeerkood ismaaciil bay waxay ku magacaabeen aabbo wa ilaaha aabaa'ika ismaaciil iyo isxaaq soo may sheegin haddee ismaaciil muxuu u yahay ilmo yacquub adeer buu yahay isxaaq buu la dhashay ninka eh, ismaaciil wuxuu la dhashay isxaaq iyo ismaaciil waa wada dhasheen marka yacquub muxuu u noqonayaa adeer buu u noqonayaa adeer buu u noqon ilmo yacquub marka waxay leeyihiin aabbahaa buu ahaa nebi ismaaciil aabbaha buu ahaa muxuu kadu adeer adeerka marka aabba waa la odhan karaa adilo badan baana kusoo aroortay masaladaas ayada ah ayib sinwu abiihi mithlu abiihi wey can cabdillaahi bni zayd bni caasimin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi lamaa goortii afaa'a uu u soo celiyey waa soo celinta lamaa afaa'a allaahu lamaa goortii afaa'a uu u soo celiyey allaahu alle calaa rasuulihi rasuulkiisa dushiisa nusakda qayb baa waxay qodaan calaa nebiyihi nebigiisa dushiisa yowma xunaynin xunayn maalinkeedii waa sanadkii sideedaadu hijriga qasama wuu qeybiyey fi nnaasi dadka dhexdooda xoolihii qaniimada xoolihii faygu u qeybiyey wa fi filmu'allafati kuwii lasoo soo dumayey quluubuhum quluubtoodana xooluhu wax ka siiyey almu'allafatu quluubuhum waa dad muslimiin ah oo islaamnimada markaa ku cusub oo xoola inta la siiya islaamnimada loo soo jiidayo walam yucti nebigu ma siin al ansaara ansaar shay-an waxba dadkii uu wax siinaya ansaar kuma darin fa ka'annahum waaba ayagoo wajaduu ka carooday ama wajaduu helay fii anfusihim naftooda dhexdeeda ayay xoogaa cara ka dareemeen ah way caroodeen maxay ka xanaaqeen inaan xoolo la siin dadkii kalena wax la siinayo waxayna isu arkayeen dadka ugu mudan inay ayaga yihiin id lam yusib muusan maysan helin hum ayaga maa wixii asaaba helay annaasa dadka ama asaaba ay heleen annaasu dadku waxay dadku heleen inay ayagu heli waayeen bay ka xumaadeen nebigaa marka waxaa soo gaaray inay xanaaqsan yihiin markaasuu isugu yeera nin oday oo odayaashooda ka mid ah baa wuxuu ku yidhi nebi allow qoyskii ansaareed waa kuu xanaaqsan yihiin oo reerkan ka dhashay ah shiirqoyska iga dhaafo adugu iska war anugu reetolkay baan ka tirsano waxay qabaan baan la qabaabi macnaheedu waa maxay waa xanaaqsanahay xanaaqsanah laftirkaygubi oo inaan waxna siin baan ka xanaaqsana bas qoyskaaga isugu ka yeerbi markaasaa shir loo qabtay markaasuu nebigu intuu imid bir waxaan idin weydiin ma ansaar keliya dadka meeshaa jooga saaliya haa cid kale nalama joogto waxaa nala jooga wiilal aan annaga ahayn laakiin aan reeabti u nahay baali oo gabdhaha yagu dhaleen markaasuu nebigu wuxuu yidhi ibnu ukhti lqowmi minhum wiilka abtiga loo yahay dadka reeabtiga ahuu ka tirsan yahay dhib ma leh hadday mar gabdhihiinu dhaleen waxaa weeye waa wiilashii nebi soomaalidu taas ma yaqaanaanba wiil abti loo yahay maba yaqaanaanba inuu asaga yahayba ah, wiil abti loo yahay marka waa khalad arrinkaas fa wuu u khudbeeyey rasuulku hum ayaga faqaala wuxuu yidhi yaa macshara al ansaar kulankeeday alam ajidku miyaanan idin helin dullaalan idinkoo baadi ah fa hadaakum uusan markaa idinsoo hanuunin allaahu alle bi aniga sababka idinkoo baadiyaysanoo gaala ah intaan idiin imid ilaahay sababkayga midinku soo hanuuniyey wa kuntum miyiidaan ahayn mutafariqiina kuwa kala tagsan oo fa allafakum uusan isu soo kiindumin allaahu alle bi aniga sababkayga wa caalatan miyiidaan ahayn fuqaro caalatan meela kusoo mar ma xasutaan xagee kusoo mar ya xaggee kusoo mar meesha kitaabkan kusoo maraa rabaa arbaciinka soo sax wey fuqara miyiidaan ahayn oo faaqnaakum uusan qani idinka dhigin allaahu alle bii aniga sababkayga kullamaa markastoo qaala uu yidhaahda shay-an shay markastoo nebigu sheed yidhaahdo qaaluu waxay lahaayeen allaahu alle iyo wa rasuuluhu rasuulkii ayaa amannu gallad leh gallad iyo abaal noo galay ilahay baa abaal noo galay mani waxa weye maanta waxaa loola jeeda waa lib iyo abaal yamunuuna calayka an aslamuu soo qur-aanku mid arag almanna waa gallad sheegashada ilaahay baa abaal iyo wanaag noo galay dayib mar kastou yidhaahdo miyaana saas saasah allahu rasuulu aman qaala nebigu wuxuu yidhi maa yamnacukum maxaa idiin diidaya an tujiibuu inaad u jawaabtaan rasuulallahi rasuulka alle allahu rasuulu amanu waa idinka ku hayee inaad garrantaan oo tidhaahdaan haa maxaa idiin diidahayo si fiican u garrantaan qaaluu waxay yidhahdeen allaahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisa amanu abaal iyo wanaag noo galay waa abaal badan qaala wuxuu yidhi low shi'tum haddaad dooni lahaydeen waa nebigee la qultum waxaad odhan lahaydeen ji'tanaa adiguba waa noo timid kadaa wa kadaa adoo sidaas iyo sidaas ah oo waa maxay adigaba adoo lagu soo cayriyey oo maka lagoo soo saaray oo reertulkaa kula soo dagaalameen baad madiina nooga timid oo noogu timid oo waa kusoo dhoweyne saasaad odhan lahaydeen bi alaa tardawna ansaaray miyidaan raalli ku ahayn an yadhaba inay la tagaan annaasu dadku bishaati neef arya iyo walbaciiri geel inay dadku geel waxa nabigu uu qaybiye soo ariya geel iyo xoolo ma ahayn inay dadku xoolo qaataan kow wa tadhabuuna idinkuna aad la tagtaan birasuulillaahi rasuulka alla sala allahu aleyhi wasalama ilaa rixaalikum guryihiina aad la aadaan watadhabuuna birasuulillahi meeshaan watadhabuuna binebiy ilaahay rasuulkiisa inaad guryihiisni la aadaan miidaan raalli ku ahayn adiga haddii lagu yahaa rasuulka iyo xoola mid qaada kee qaadan lahay idinkuna rasuulka ilaahay haysataan dadkaasun ay xoolo qaateen idinkaba dadka wax dheere markaasuu rasuulku wuxuu yidhi lowla alhijratu hijradu haddaysan jiri lahayn maka aan ka soo hijroodo oo madiine aan imid la kuntu waxaan ahaan lahaa imra'an qof oo min al ansaari ansaar ka mida kow walow salaka hadday qaadi lahaayeen annaasu dadku waadiyan waadi ow shicban ama meel gol ahoo laab ah meelaha buurta luuqeeday laablaabkeeda weye shicbigu haddaad mari lahay dadku ay qaadi lahaayeen la salagtu waxaan qaadi lahaa waadi al ansaari ansaar waadigeeda iyo wa shicbahaa gosheeda al ansaaru ansaar shicaarun waa dhidi dhowr ashcirna haaso xal maynaan soo marin marada jirkaaga marada ugu xigta funaanadda iyo kastumada iyo sukumaynaan soo sheegin marka dadku waa kuu kala sokeeyana waad kala jeceshaha ansaar dadkay yihiin funaanada dhididka aan iska xejiyo kale yihiin bay dadka say ugu dhow yihiin ansaar al ansaaru shicaarun waa dhidi dhowrkaygii waa funaanadaydii kow wannaasu dadka kalena dithaarun waa korguntiga waa go waa go oo kaleeto go-a iyo fanaanadda jirkaaga kee u dhow ya fanaanadda u dhow soo maa marka dadka kale waxay ii yihiin bu cimaamad iyo go ansaarna waxay ii tahay buu yidhi waa naftoo waxay ii tahay buu fanaanadii iyo dhidi dhowrkiiba ii tahay buu wannaasu dadkuna dithaarun waa go iyo bustayaal inakum idinku ansaaray satalqowna waad la kulmi doontaan bacdii aniga gadaashayda aharatan eexasho fasbiruu adkaysta eexashadu waxa weeye xuquuq dadku ay wada lahaayeen oo inteenaan inaga dhexaysay inta la inoo qaybiyo in dadka loo kala badiyo oo waana u sinayn dadkii qayb ka mida loo exdoo la jeclaysto matalan toban kun oo lacagaa la inoo keena waxa dadkan ha loo qaybiyo markaasaan dadka qaarna kun kun shilin siiyey qaarna waxaan siiyey boqol shilin waana lacag loo sinaa ma ma saxba waxaad arki doontaa marka atharatan waa eexasho wax adigu aada xaq u lahayd oo lagaaga exdo cid kale la siiyey aharatan ee xashee fasbiruu sabra xataa talqownii ilaa ad igala kulantaan cala alxawdi xawdka iyo darka nebiga sal alay slam xawdku waa darka nebiga sal ly slam caana waa ka cad yahay xagga caddaanta malabkana waa ka macaan yaha qofkii hal mala cabana weligii oomi maayo maalinka qiyaamuno ilahay u talagalay dadka mu'miniinta ah inuu ku sharfo xawdkaas ilaa ad igala kulantay iyo darkaas waxaa isweydiin mudan kitaabu zakaad baan ku jira kitaabu zakaad haddaynu ku jirnay meeda zakada meesha maxaa haniibaaba laga hadlayaa waxaa laga hadlayaa dadka almu'alafatu quluubuhum oo quluubtooda lasoo dumayo sakadu inay ku baxdaa lagu tusinaya sakadu inay ku baxdo ayuu ku tusin taasaa laga wadaa ayib xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid a ah dadka in la dareensiiyo abaalka iyo wanaagga ilaahay uu ku leeyahay iyo rasuulku kuu ku leeyahay ansaar fadligeedana xadiidku inoo faa'iideyn shacabka aada hogaaminayso oo madaxweynaha u tahay qayb ka mid ah hadday wax tabanayaan inaad qancisidna xadidku waana tusinaya intaad u tagtid maxaa idinku dhacay ma inaad wax tabanaysaan maalma qanci dadka baabu sadaqati lfitri zakaatulfitriga ayuu u baab yahy saasoo idiin qori maayo kitaabku zakaad buu ka mid yahy kitaabu zakaad waxaan sheegnay sideed xadiis buu ku sheegi doonaa soo maaha sideedda xadiid bay ka mid yihiin labadan xadii uu baabkan ku sheegi doona laba xadii uu baabkan ku sheegaya lix hore iyo labadan sideed bay isku noqonayaan laakiin waa baab sanadkii labaad oo hijriga ayaa zakaatulfidriga la sharciyeeyey zakaatulfidri iyo zakaatulmaal baa jira zakaatulmaal waa kaan soo maray xoolaha dad laga bixinayay iyo laga bixinayay ta kanna waa zakaatulfidri oo ramadaanka mideedii wey can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radiallaahu canhuma qaala wuxuu yidhi farada wuu farad yeelay rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisu sala alla aleyh wasalam annabiyun aan masaxda qayb baa qora ilaahay rasuulkiisu sadaqata alfitri zakaatfidriga zakadiisii sadaqata alfitri fidriga ama afurka zakadiisii rasuulka waajib yeelay ow qaala ama wuxuu yihi ramadaana sadaqata ramadaana ramadaan sakadiisii rasuulka waajib yeelay yuu ku waajib yahay zakaatulfidriga u fiiriya cala adakari midka lab iyo wal unthaa tandhadig iyo wal xor xuri qofka xorta ah iyo wal mamluuki addoonka la leeyahay maaba qofaad haysaan afar waay ninka iyo ragga iyo dumarka iyo xor iyo addoon afartaa soo maa wax intaa ka baxsanoo dada miyaa jira qofku inuu ama rag yahay ama dumar yahay ama xor yahay ama addoon yahay qolo shanaad miyaa jiroo dad ah intaa un bay noqonayaan saacan suus oo min tamrin timir ah aw saacan ama suus oo min shaciirin heed ah ayaa ku waajib ah oo ku waajib yeela qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar facadala way la leexdeen annaasu dadkii bihii suuskii haa nisfa facadala waxay la simeen dheh annaasu dadkii bihii suuskii nisfa saacin suus haafki oo min burri min burrin bur ah oo cala sagiiri qofka yar iyo walkabiiri ka weynba laga bixinayo wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ahaa an tu-addaa in la guto ayuu waajib yeelay oo sakaatulfidriga la bixiyo qabla khuruuji nnaasi dadka soo bixidooda ka hor ila salaati salaaday u soo baxaan xadiidku wuxuu ina tusinayaa oon ka faa'iidaysanaynaa dhowr masalo dhowrkaa masalo xadiidku ina tusinaya waxaa ka mid ah sakada loo yaqaana sakaatulfidriga oo rabadaanka la bixiyo inay waajib tahay yay waajib ku tahay ragga iyo dumarka yaryar iyo waaweyn addoommo iyo xor intaba waa ku waajib waxaa la bixinayaa waa timir suusku koombooyinkan maaragtay raashinka lagu miiso bariiska iyo lagu miiso soo mid arag afartood marka la isku daray saas su waxay noqonayaan suus saaca noqonaya halkii koombo mud baa loo yaqaanaa mud halka koombo oo raashinka ah mud baa loo yaqaan galaaska raashinka ah mud baa loo yaqaan mid kale ku dar labo mid saddexaad ku dar mid afraad ku dar afartaa mudba waxay isku yihiin saac sus afarta koombo oo marka timirta ah ama shaciirka oo heedda oo qamadida iyo masagada iyo ku dhowdahay mana ahaa shaciirku ayaa la bixinayaa oo qofku iska bixinaya ayib dadkii qaar baa marka waxay sameeyeen waxay yidhaahdeen suuska heedda ah ama timirta ah iyo waxaa isu dhigma nisfa saacin min burin haaf suus ah eh. iyo waxa weeyaan hal suus oo dhammaystiran oo timir ah isu dhigma yidhaah hal suus oo timir ah ama heed ah iyo burka haafkii suus ah eh. marka waxaa qiimo badan bay yihiin burka marka haafkaasaanu bixinaynaa burka ah wuxuuna la mid noqonayaa ayay yidhaahdeen suuskii dhammayska tirnaayoo timirta ahaa ama heedda ahaa ama qamadida ama masagada iyo waxyaala lamidka ah sidaasay yidhahdeen rag dadka waaweyn iyo dadka yaryarna waa laga bixinaya qofku asagaa iska bixinaya ilmihiisu ka bixin ninku reerkiisu ka bixin qofkii aan reer lahayn ka waran asagaa iska bixinaya haddaadan haysan ka waran waadan maalinkaas shilinba gacanta ku haynba fataqullaha ma sadactu maalinkaada heshid unbaad bixinaysaa dayn bay kugu ahaanaysaa dayn ayay kugu ahaanaysaa qof ma kaa bixin karaa ma ku caawin karaa haah haddii lagu siiyo adugu dad ma sii siin kartaa haah ayib goormaa la bixinayaa salaada intaan la soo aadin ka hor salaada intaan la soo aadin ka hor salaadda ciidan ka hadlayna intaan salaadda ciidda la soo aadin ka hor ayaad bixinaysaa masaakiintaad siin sababtoo markaa salaada ciidda soo tukatid gurigaagii baad aadaysaa waad ka quraacanaysaa masaakiintiina waa baahan yihiin ayagana siisii ha sii diyaarsadeen can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn nuctii kuwa bixiya oo siiya haa sakaatulfidriga fii zamani nebiyi nebiga waqtigiisii sal alla alay wasalam saacan suus oo min tacaamin raashin ah tacaamkan maanta wuxuu ula jeedaa waa burka iyo qamandida taasuu ula jeedaa maantayto aw saacan ama suus oo min shaciirin heed ah aw saacan ama suus oo min aqaytin caana fadhiyo ah caanaha marka la fariisiyo oo kaleeto oo la adkeeyo caanahan hadda qasacyada ku jira oo kale soo mid arag caanaha la fariisiyo oo kaleeto ah aw saacan ama suus oo min zabiibin zabiib ah falamaa goortii jaa-uu yimid mucaawiyatu mucaawiye oo wajahat ay timid assamraa'u qamandidii waa qamandida cagaaran qamandida cagaaran weeye tii cagaarnayd ay timid oo qamandida ahayd qaala mucaawiya wuxuu yidhi araa waxaan arkaa oo ra'yiyeynaya muddan hal koombo oo min haadihi qamandidan ka mid ah shaam ka timid yacdilu inuu u dhigmo muddayni laba koombo oo tan madiina ah qaala abu saciid wuxuu yidhi amaa ana aniga falaa asaalu ka zuuli maayo ukhriju inaan bixinayo hu zakaatulfidriga kamaa sidii kuntu aan ahaa ukhrijuhu mid u bixiya calaa cahdi rasuulilaahi ilaahay rasuulkiisa xilligiisii sala allahu calayhi wasalam mucaawiya markuu yimid ee xijaazu ka yimid isagoo xaaji ah xindadii iyo qamandidiina ay timid oo dhankaa shaam ay ka timid aadna loo tira batay oo xindadii iyo waxa ay bateen baa mucaawiya wuxuu yidhi qamandidan shaam ka timid baa waxay ka fiican tahay waxyaalaha kale oo soo baxay oo raashinkaah oo dhan marka halka koombo oo qamandida reer shaama ah waxay u dhigantaa laba koombo oo qamandida reer xijaaj ah abu sacuud marka arrinkaa wuu diido gaashaanku u daruura oo wuxuu leeyahay nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalama wakhtigii uu joogay wixii aan bixin jiray ayaan bixinaya qamandi waa kala fiican iyo waxaas agteeda ka shaqayn maysabi marka waxaad dareemaysaa qamandida masagada shaciirka bariiska burka kulli waa lagu bixin karaa sakaatulfidriga hadda masaakiinta kii u nacfi badan ayaad siinaysaayoo ku caawinaysa marka mucaawiya markaa waddanka jooga asagaa madax kaha asagaa maamulahaya wamaca maca daalika abu saciid wuu diidanya wuxuu leeyahay sidii rasuulka ilaahay uugu ogaa sala allahu calayhi wasalama ayaan ku dheganaanaya mana la iga fujinaya waa diiday marka saxaabadu waa ijtihaadi jireen oo dee mucaawiya wakaaso waa ku ijtihaaday hawshaas ayada ah faa'iiday leedahay sakaatulfidrigaa la bixinayo dagada noocaasa ah. nebigaana sheegay sala allahu caleyh wasalam wuxuu ku sheegay tuhuratan lisaa'im wa tucmatan lilmasaakiin waxay daahir u tahay iyo nadiifin qofka sooman waxayna u tahay sidoo kaleeto cunno iyo sahay u noqonaysaa masaakiinta wax masaakiintana wax u tara adigana dembiga ilaahay kaaga dhaafo soonkaaga khalalkii galayna ilaahay uu ku mayro waxa weeyaan ayay kuu noqonaysaa marka ha yaraysan wallahu aclam sala allahu baaraka calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa ajmaciin